بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد casharkan waa kii lix iyo tobnaad ee ka mida min anubda الzakiya fi اlqawaacid اlasliya waxaynu ku soo dhex jiray baabkii labaad ee ku saabsanaa adilada sharcigu siday wax kugu tusto axkaamta kugu tusto ma tatawaqaf calayh اladila ow dalaalat اladila buu u baabaystay baabkaas afar nooc buuna sheekhu ka dhigay noocii koobaad baynu ku jiro oo ahaa sanadkii oo adiladu dalaaladeedu ay axkaamta kutusayso waxaa waxay ku xidhan tahay inay sugnaato oo sanadkii iyo hubuudkii ah taasuu sheekhu soo waday adilada marka sanadka u baahanna wuxuu ka soo dhigay kitaabka sunnada iyo ijmaaca kitaabku wuxuu kuu soo sheegay sheekhu in lagu wariyo uun bi atawaatur sunnaduna lagu wariyo tawaatur iyo aaxaadba amaa ijmaaca asaguna wuxuu kuu soo sheegay in lagu wariyo tawaatur iyo aaxaad labaduba qiyaaskuna uusan u baahnayn asagu wax sanad la yidhaahdo ninka mujtahidka ah ayaa markaa faracaas asal ilxaaqinaya bishuruud ku iman doonta maxaa waxaan ku dhahay baabulqiyaas ku iman doonta qaybtii marka sunnada raawigii warinayay waxyaabihii loo shardinaya buu kadib u soo gudbay ka soo hadlay sheekhu haddana wuxuu u soo gudbay qaybtii ku saabsanayd sanadka itisaalkiisa iyo halkaasaynu joogno khulaasadu marka asaasiyaadkii aan ku soo soconnay muhiimaddu risaaladu waxaa weeye wax badanoodan aqooni laydiin faa'iideyn maaye laakiin maqsuudkeedu waxaa weeye ardaygu inuun fahmo qaabka ay iskugu xidhan tahay adiladan iyo duruqda wax loogala soo bixi lahaa ardaygu inuu suuro guud ka qaato munaasabaadka ka dhexeeya adilada iyo turuqulistidlaalka iyo mujtahidka intaasaa u muhiimsan shaygii mubacarka ahaa fi lusuul inaad fahanto qaabku isu suran yahay iskugu xidhan yahay isugu adeegayo mid walba kal qaabka uga adeegaya aduguna aad uga faa'iidaysan lahayd muhiimaddu waa intaas ayb marka asaasiyaadkii aan kusoo soconno waxay ahayd waxaad soo marteen annadar wax la yidhaahdo nadarna waxaad lagu soo sheegay waa alfikru اlmu'addi ilaa cilmin aw dannin nadarkaasi meeshu ku dhacahayo shuruudu nadar baynu soo marro afar ahayd shuruudu nadar afarti maxay ahayd ninka naadirka ee fiirinaya daliilka maa yuؤaddi ilaa cilmin aw dannin ninka fiirinaya inuu yahay kaamil alaala aalat اnadar shuruud اlijtihaad wasaa'il اnadar waa in lagaa helo qodobka labaadna muxuu ahaa an yakuuna الnadaru fii daliilin laa fii shubha waxaad eegayso waa inuu yahay daliil kuu geyn kara danta aad ka leedahay oo uusan ahayn waxaad fiirinayso shubho ka saddexaadna muxuu ahaa maxaa tidhi an yakuuna daliilu mustawfiyan lishuruud daliilka qudhigiisu waa in shuruududaliil laga helo shuruuddaliilna dhowr goor baynu soo sheegnay hadda waxba ku noqon ma idna afar bay ahayd qodobka afraadna wuxuu ahaa matluubkaadu waa inuu yahay shay istidlaali oo nadari a ah. uusan ahayn matluub daruuri ah leanna daruuriga uma baahno istidlaal daliilkii la dhowrahaye la firinaya wuxuu u qaybsamay laba qaybood daliil caqli ah iyo daliil xisi ah iyo murakab min xisiyin wa caqliyin iyo daliil naqli oo madax bannaan kuwaa inaga daaya midkii naqligaabaa ina khuseeya asaguna shuruuddiisu waxay ahayd afar an yakuuna haabitan oo sanadka hadda aad ku jirtaana an yakuuna daahiran fii macnaahu wa fii muraadihi wa fii madluulihi hadduusan sariix ba ahayn an yakuuna muxkaman hayra mansuukhin an yakuuna an yaslama aw salaamatu min almucaaridi almuqaawim intaas waa muhiimaddii aan ku soo soconnay waay ayadii marka waaxdi koobaad ee ahayd an yakuuna haabitan baynu ku dhex jiraa weli yakuuna haabitan baynu ku dhex jiraa intaanan ka bixin adilada ee afarta sheekhu soo sheegay waaxaheeda waaweyn markaan ijmaaca marayne waxaan hilmaamay inaan idinka siiyo uun daabit iyo khulaaso fii xujiyat اlijmac baxiga kale gadaal buuba ka iman doonaa ijmaac haddii la soo gooriyo waxaanu ka fiirin laba qodob keliya laba qodob keliya ka fiirinaysaa sida raajixa cinda اljumhuur haddii ijmaac la soo gooriyo waxaad ka eegaysaa keliya wadaadka soo guurinaya ijmaaca inuu yahay caalim muطalica ah caalim muطalica oo maxaanku dhahday aqoon u leh aqwaasha culummada masaa'ilka diineed aqoon dheeraada lagu yaqaano waa inuu yahay qodobka labaad caalimkaas soo guurinaya waa inuusan lahayn shardi faasid ah fii xikaayat اlijmac shardi faasida fii xikaayat اlijmac hadduu yahay wadaad qowluljumhuur ijmac u yaqaana ama aan ictibaarinaynin mukhaalafaة اlwaaxida wاlاثnaan aan ictibaarinaynin ama maalan ra'yu daahiriya aan ictibaarinaynin ama maalan khilaafu اlmubtadica khilaafu اlmubtadica hayr اlmukafariin hadda aan la gaalaysiinin khilaafkooda aan ictibaarinaynin waad ka fiirinaysa an yakuuna الnaaqilu caalima muطalican anlaa yakuuna lahu sharط aw aslu faasidu fii xikaayaة اlijmac labadaas saa darteed alimaam ibnu jareer طabri oo kale culammadu waxay caddeeyeen ijmaacaadkiisa inaan la ictimaadi karin allahuma in imaam kale ku raacaba mooye lianna wuxuu leeyahay asal faasida fii xikaayat اlijmac oo muxuu yahay ra'yu اljumhuur wuxuu u yaqaanaa ijmac mukhaalafaة اlwaaxidi wاlاثnain waxba kama soo qaado bal iثalaaث waxba ka soo qaadaynin bal اlkhamsa waxba ka soo qaadi maayo mar hadday ummadda badankeed meel u dhaqaaqdo shantiina faraha taagan haya waxba ka soo qaadi maayo rag badan oo noocaasa ayaa yaa jiro culummada ka mid a marka mar haddii ninku caalim muطalica yahay walaysa lahu aslu faasidu fi xikaayaة اlijmaac ijmaacaasi waa asaxay wuuna sugnaaday khilaafka walboo la soo guuriyo weligaa inaadan aqbalin weeye allaahuma in la helo khilaaf sariixa oo masalada wadaadku ijmaaca ku soo guuriyo khuseeya bimacnaa waxaan oga jeedaa haddii wadaadkii muطalic yahay walaysa lahu aslun faasid ijmacna uu soo guuriyo saxa daliil daliil ijmac waa asaxay haddii wada sheekh hebel baa sidaa qaba waxaad leedahay hawl ii taalla ma aha sheekh hebel baa sidaa yidhi ijmacu si u asaxaya waxaan leenahay ijmac baa la soo guuriyey waa in nin kaloo caalima waa inuu soo guuriyo hubuut اlkhilaafi الsariix maxaa yeele wadaadkan khilaafkiisu waxaa dhici karta inuu yahay bacd اlijmac waxaa dhici karta inuu yahay inuusan ijmaacaba ka warqabin oo iska ijtihaada isagoon ka warqabin leanno ijmaacu inta badan naqligiisu waa min masaa'il اlkhaas waa min alcilmi اlkhaas khabarulaxaadka saan loo ogaanayna in badan culamo oga qarsoomo oo saxaaba oga qarsooma taabiciin oga qarsoomay xadiid ayaa ijmaacuna inta badan ka daruuraga a mooyeen waa min cilmi اlkhaas yakhfى calى kaiiri min ahli اlcilm marka khilaaf wadaad baa sidaa qaba masaladii ijmaaca lagu soo goriya cagsigeeda wadaad haddii laga soo gooriya dhihi maysa ijmaaci waa jabay waa inaan helo nin caalim oo yidhaahda wakhtalafa ahlucilm fi hada اlmasأala laakiin mukhaalafatu fardin aw fardayni bacda xikaayat اlijmac maxaan leenahay intaasu ixtimaal baa waarid ah wadaadku ijmacaba inuusan maqal baa dhici karta uusan arag lanna waa cilmi khaas ah oo yakhfa calى kaiiri min alculamaa waxaa dhici karta wadaadkan warkiisu inuu yahay bacda hubuut اlijmac intaasu ixtimaal maadaama ay taagan tahay ijmaacii asaxay ee lasoo soo guuriyey ka dhaqaaqmayna bal nacmal bihi wadaadka warkiisana waan awilaynaa sidaaan u awillo hee wararka iyo fataawada iyo aqwaasha mujtahidiinta ee khilaafta nusuusta soo ma taqaanaan halkaas inaan baraarujiyo way ahayd laakiin dhiba mal hadda uun maanan fogaani aan intii usoo noqdo taa iska ogaada marka waxaynu ku joognay munqaici wuxuu ihi sheekhu masaa'ilkii hadda baxigan intiisa badan ama kulligiiba waxaa weeye waa ergis waxaa laga soo ergistay fanulmusalax fanulmusalax ayaa laga soo culum alxadiid baa laga soo qaatay marka faahfaahinta halkan baad ku daraasaysaan ama ugu laabanaysaan hadda uun dareerinaynaa sheekhu wuxuu sheeg wuxuu ihi wadaadku walaa yuxtaju lama xujaysto bilmunqaici xadiidkii sanadkiisu go'naa munqaicu ilaaqaad dhowra ayuu leeyahay labaa u caansan munqaic mar waxaa lagu ilaaqaa xadiid walba sanad walba wax ka maqan yahay ama awalka ha ka maqnaado mucallaq ha noqdo ama aakhirkood saxaabiga meeshiisa ha ka maqnaado mursal ha noqdo ama bartamaha iyo dhexda ha ka maqnaado ayib xataa hadduu doono mucdal ha noqdo xadiid walboo sanadkiisu uusan xidhiidhin waa lagu ilaaqaa munqaic ra'yigaana mutaqadimiin badan baa iska leh kii mursalka munqaic bay ku leeyihiin kii mucdalka munqaic bay ku leeyihiin bal raawi majhuulon la garanayna sanad uu ku jiray kudhan waa munqaطic maxaa yeelay meeshan waxa ku jira lamama yaqaan marka mar haddaan la garanayni wuxuu ka mid yahay sidii mid wax ka maqan yahay marka munqaicu iطlaaqaasi waa jira iطlaaqa dambe mutaakhirintu in la kala qaado waxaa weeye awal awalka xadiidka bimacnaa sheekha kitaabka isagale ee xadiidka warinaya sheekhiisii oo kale hadduu ka go mucalaq baa loo yaqaana awalu man sama aw ama mxuu ahaay ibtakar hada musطalaxna daara qudni baa lagu tiriya inuu asagu mucalaqa wax ka horreeyo usan isagaa bixiya baa la yidhahda saydoonam ha noqotee kaa marka sheikhu اlbukhaari oo kale ama sheikhu muslim oo kale hadduu go-an yahay mucalaq baa la yidhaahdaa iyo xaggaas haddii xagga dambe oo meeshii saxaabada uu ka go-an yahayna mursal ayaa la yidhaahdaa haddii dhexda uu ka go-an yahay cala tisaal mxu cala tawaali laba iyo saddex iyo go-an yahayna mucdal ayaa la yidhahdaa waad soo daraashayseen hadduu saddex iyo afarba hadduu doono ha noqdo dhowr dabaqaba ha ka go'naadee uu yahay fardi dabaqa waaxida uu ka maqan yahay laakiin uusan xidhiidhin kala go'naantu aysan xidhiidhinna munqaic baa laska yidhaahdaa munqaic ayaa la yidhahdaa mucallaq oo min awal isnaada mursal oo min aakhir اlisnaada yaa maxaa tiri cabdiraxmaan awal iyo aakhir waa isku maandhaafa iska badaayo waxaan u rabnaa meeshuu abtirku ku dhammaado saxaabiga xagga nabi maxamed xagga nabi maxamed aakhirka aan ka dhigno si la fahmo ilaa hadda marka waxaan ka tirsanno waa aakhirkeenni haddii xagga nabiga laga soo tiriyana waa awalkeenni marka dhibba male waxaan u jeednaa mursalku waa xagga aan ku dhammaanayno ee xagga saxaabiga aan u jeednaa xaggan musanifiinta iyo waa mucallaq dhaxda wixii ka go-onan xidhiidhinna waa munqatic hadduu xidhiidho oo laba iyo ka badan yahayna waxaa weeye mucdal waxoo dhan oo korka laga qabtay waxaa laisku yidhahda mararka qaarkood munqaطic lianna bijaamici ana fii kulli minhuma inqiطaacan fi اsanad walaa yuxtaju lama xujaysto bilmunqaطci lama xujaysto waana ra'yu jumhuur ahli اlcilmi min alusuuliyin walfuqaha walmuxadiثiin xanafiyadu way xujaystaan munqaطica haddii ninka wax warinaya uu yahay nimaan lagu aqoonin alاxtijaaj bilmajaahili wاlmatruukiin ama inuu tadliisu taswiya sameeyo dacafo uu tura aan lagu aqoonin way xujaystaan ayagu ayb bal mararka qaarkood bayba ka rajaxaan axaadiid musnada ah wahuwa munqaطicuna maa saqطa wuxuu ka dhacay min sanadii abtirkiisa weeye raawin faakara raawiya wax ka badan walow kaana saaqiطu ka dhacayba ha noqdo saxaabiyan saxaabiba ha noqde haddii ka dhacay uu saxaabi yahay oo la garanayo xadiidku waa xujata muran ma laha wa huwa midkaa uu saxaabigu ka dhacayna almursalu baa loo yaqaanaa ayb maxaan loo xujaysanaynin lixtimaali ana saaqia mursalka laftirkiisu aan loo xujaysanaynin lixtimaali waxaa suuragala ah wey ana saaqia midka dhacay zaa'idun inuu ka badan yaha laga yaabaa calaa suquuطi saxaabiy inaad haddaan dhano meesha saxaabin baa ka maqanon hubsanno haddee dhibba ma lahaateen laakiin waxaa dhici karta taabici iyo laba taabici iyo saxaabi meesha inay ka maqan yihiin marka jahaaladaas ayaa keenaysa inaan xadiidkii la xujaysanin ayb walaa yataxaqaqu mana xaqiiqoobayso lamana hubo weeye cadaalatu dalika zaa'id midkaa dhacay cadaaladiisa lama hubo saasuu wadaadku u jeedaa ayb marka laba qaybood weeye mid aan la garanaynin waasitada meesha ka maqan iyo mid la garanayo midka la garanayo waasitada meesha ka maqan hadday xujo tahay oo nin iqa u yahay xadiidka waa la xujaystaa biijmaci salaf asaalix min almuxadisiina wاlfuqahaa mثلا mxuu ahaayey eh, ka mursalaati ibnu siriin oo kale ibnu siriin bay yidhahdeen muxadiثiintu hadduu yidhahdo nubi'tu can ibni cabaas ama uu yidhaahdo can ibni cabaas waa munqaطic لأnna ibnu siriin ibnu cabaas waxba kama maqal lamana kulmin waxbana kama qaadanin axaadiiث badan buuna ka wariyaa ibnu siriin can ibni cabaas marna can ibni cabaas buu yidhahdaa marna nubi'tu buu yidhaahdaa mar walbo can ibni cabaas ibnu siriin uu dhaho yidhaahdeen wadaadaha muxadiثiinta ah ama nubitu uu yidhaahdo waasitada meesha ku jirta baynahu wa bayna bni cabaas waa cikrima mal bni cabaas bay yidhaahdeen wuxuuna xadiid ka qaatay fitnadii mukhtaar bn abi cubayd athaqafi markay taagnayd ayay cikrime iyo ibni cabaas gooni cafwan iyo ibnu siriin kulmeen axaadiid badanna uu ka wariyey waagii dambena dhexdu ka saari jiray saas darteed axmed ibnu madiina waxay ku xadiid ibnu siriin can ibni cabaasin waa munqaici wa huwa xujat wmaca dalika waa xuja bilijmac limaada waxaa la ogaaday waasitada waa maxay waa cikrimo hadde nin imaam oo taabic oo qiimo badana taa muran ma laha ka laga hadlahayo waa midka aan la ogaanin midka aan la ogaanin ee mursalka ah hadduu mursal yahay cinda alxanafiya wاlmaalikiya waa xujo bacd اlusuuliyiin wاlfuqahana waa ku raaceen ama cinda akar ahli اlxadiid iyagu waxay qabaan inuu daciif yahay waana sida uu soo guuriyey alimaam aلtirmidi fi jaamici kitaab اlcilal kusoo guuriy can asxabi اlxadiid wakadalika muslim fii muqadimati uu kusoo guuriyey mursalku sidiisuba inuu daciif yahay bay muxadiitu badankeed ku tageen abu daawuud fii risaalati ila ahli maka ibn jara طabri fii mawaadica min kutubihi wuxuu ku caddeeyey mursalku inuu xujo ahaa oo la xujaysan jiray weligeedba ilaa wadaaddo qarniga labaad ah ay dhibka iyo fitnada bilaabeen boodhi iyo mursal waa daciif bilaabeen waxaana la sheegay inuu u duurxulahayo shaafici u duurxulahayo amaa asagu abu daawuud wuuba caddeeyo shaafici baa u horreeyey buu yidhaahdaa wax yidhahda mursalku waa daciif axmed iyo wadaaddo dambena way ku raaceen buu yidhaahdaa labada ra'ye ibnu jariir iyo ka abu daawuudba waa khata cinda ahli اlcilm aad baana loo naqdiyey aqoontoodii bana markaa ka warrameen iyo xusuustoodii waxay xifdsanaayeen bal meeshuu shaafici mara waa ra'yu jumhuuri اlmuxadisiin alkibaar isaga ka horeeyey sufyaan athawri iyo ragga aimmada oo dhanba marka faafaahinteedana ibnu rajab kitaabkiisa sharx cili tirmidi ka fiiriya ka akhriya baxdiga dheere ku jira meesha ayada aan iskaga socon sheekhu wuxuu yidhi ilaa an yakuuna inuu yahay man arsalahu xadiidka ninka irsaaliyey laa yarwi midaan ka warinayn ilaa can cadl haddii la ogaado ninka xadiidka irsaalinaya ee waasidada ridahaya baynah wa bayna asaxaabiy baynah wa bayna arasuul ruwaadda wax ka wariya iyo cidduu ridama inay iqa haddii la ogaado markaasi xadiidkaasi waa saxiix maxaa yeelay waxaa laga aamin noqday dacfigii iyo maxaa laga aamin noqday cadaalad daradii wixoo dhan baa laga aamin noqday ka musayib saciid musayib oo kale fainahu bilistiqraa ibn cabdilbar hadal fiican wuxuu yidhahda wa mahma ikhtalafa annaasu fi lmaraasiili faqad itafaquu cala alqowli bimaraasili saciid musayib buu yidhahdaa culammadu ha isku maandhaafeen mursalku ma xuja baa muraha ka keeneen laakiin waxay isku waafaqeen buri maraasiil saciid musayib inay xujo tahay tamhiidka mujaladka sagaaliyo tobnaad shan boqol toban iyo sagaal buu sidaa ku yidhaahda waana masalo iska dhib badan annaga shaaficiyada aada iskugu dhibno maraasiil saciid musayib taxqiiquna waxaa weeye kibaaru taabiciin maraasiishoodu waa la xujaystaa cinda almuxadisiin kibaaru taabiciin maraasiishooda waa xujo cinda almuxadisiin hadday hesho saddex shardi ama dhowr shardi shardiga koowaad waa inuu wadaadkan uu yahay mid lagu yaqaano inuu ducafo uusan qarinin iyo majaahiil iyo matruukiin markuu u baahdo inuu magacaabo waasitada baynahu wa bayna saxaabiyina nin iqa oo cadli magacaabaya isaga qudhigiisuna uu yahay nin cadli oo iqo oo oo xaafid ah kadibna uu helo mursalka asaga ah mar saddexaad uu helo wax taageeroo xoojiya ama qowlu saxaabi ha noqdo ama xadiid kaloo xoogow aan tabar badnayn ha noqdo ama qiyaas ha noqdo ama qowl aktar ahlicilmi ha noqdo waa inuu helo caadid asaga mursilka waa inuu iqo imaama yahay saddex waa in marka waasitada uu ridayo ama raggu aan lagu aqoonin cafan aan lagu aqoonin nin majaahiil iyo matruukiin iyo dacafo wax ka wariya ama gooya xilliguu u baahdo inuu sheega waasiadii uu ridayna nin iqo cadli oo daabita sheegaya saddexdaa shardi baa u muhiimsan fainahu bilistiqra dabagelid waxaa lagu ogaaday buu i riwaaya mxuu ah maraasiisha saciid musayb la dabagalay can abi hurayra hadduu saciid musayb ku yidhahda can rasuulilaahi ama qala rasuululahi meesha wuxuu ka gooyey abu hurayra ka maqan bay shaaficiyadu yidhaahdeen muxadisiin badan baana hawsha ayaguna sheegay keligiina khaas kuma aha aw yakuuna ama uu yahay almursilu lahu xadiidka ninka irsaaliya min kibaari الtaabiciin kama qayadahu الshaaficiyu fi risaala sida shaafici risaalada oo ugu sheegay oo ugu caddeeyey shaafici maraasiil saciid musayib keligii ma xujaysto kibaaru taabiciin maraasiishoodoo dhanba hadday saddex shardigan kuu soo sheegay ay yeelato wuu xujaystaa umkana oo ku sheegay arisaalana wuu ku sheegay meelo badanna shaaficiyadu way kaga hadlaan taa marka waa maxay waa shardiga koobaad an yakuuna min kibaari الtaabiciin shardigii saddex kaleed soo marteen waa inuu asagu laftirkiisu yahay de cadli hadduu asagu uusan iqa ahayn maxaa soconhaya wa cadad dalika almursala mursalka asagana uu xoojiyo u taageero musnadun xadiid kaleo mawsuul ah aw qowlu saxaabiyi ama saxaabi qowlkii aw ficlahu ficla saxaabiyin saxaabaa ku dhaqantay oo markaa taageero u noqonaya madmuunka uu mursalku uu sheegay aw muwaafaqatu qowl aktar aktaru ah, ahlicilmi baa ku dhaqmay xadiidkii mursalka ee saciid iyo qays bn abi xaasim iyo kibaaru taabiciin oo kale matal ay warinhayeen suwayd ibnu khafale iyo taabiciinta la xata almukhadara min alkibaar adraku ljaahiliyata walislaamna waa la haddii uu marka xadiid kaleo musnida uu taageero shaahid buu u noqonaya qowlu saxaabiyin shaahid buu u noqonaya ficluhu ficlu saxaaba saxaabadii baa sidaa ku dhaqantae ama bacdu saxaabaa ku dhaqmay wax mukhaalifana ma jiro ayib aw muwaafaqatu qowl aar aar ahlicilmi baaba madmuunkii iyo wuxuu tusaya mursalku ku dhaqmay aw mase waxaa taageeray mursalun aakhar xadiid kaleo mursala asaguna taabici kale irsaalinayo ayaa taageeray oo miman duul ah cafwan oo miman xaggii ka ahday yarwi can hayri shuyuukhi اlawali shardi weeye markaan mursalkan mursal ku xoojinayno waa in laba abtir ay kale leeyihiin haddii kale waxaa dhici karta inay waxoo dhanba ay yihiin hal meel iskugu yimaadaan oy hal awow oo majhuul ah oo la riday ay iskugu yimaadaan si isu xoojiyaan waa in laba layn ay yihiin oo mid walba ku imanhaya saxaabiga ama nabiga ku imanaya ayb <clears throat> miman yarwi can hayri shuyuukh اlأwl aw qiyaas ayb qiyaasun baa maxaa xoojinaya mxuu ahaayey qiyaasun qiyaas sharci ayaa xoojiyey oo tusahaya wuxuu tusay xadiidkii mursalka ahaa aw intishaar ama wuu caan baxay macnaha uu xadiidku mursalku ka hadlay yaaba ku caanbaxay beyna ahli cilm macnaha asaga wax radiyana lama arag aw mase camal اlcasri culummada xilligaa joogtaa ku dhaqantay camal iyo muwaafaqatu qowl akhar way kala duwan yihiin mid waa maxay culummadii fadwadoodii iyo aqwaashoodii baa mursalka taageertay weeto hore oo qowl agarka ah tanna waa maxay qowl lagama hayee camalkoodii baa sidan ba ku yimid uu mursalku sheegayo intaas marka waa khaaskuma ahaynu nidhi mursal saciida waa maxay waa maraasiil kibaari taabiciin o dhan bay khusaysaa wuxuu u gudba masalo kaloo ahay maxaa xujo ah ma mursalka iskiibuu xujo u yahay marka ayadaa mise kaba kaloo raacay yuu xujo ku noqonaya laakiin hase yeesheebuu yakuunulmajmuucu xujatan isku mursalkii iyo wixii taageeray caadidkii xoojiyey qowlu saxaabiyin mawsuul kale ficlu الصaxaabة muwaafaqaةu qowl اakariina lilmursal intii uu soo sheegay oo laysku daray baa markaa xujo noqonaysa lalmursala waxdahu mursalka keligii xujo ma aha inqiطaac baa ku jira sanadkiis walalmundam ka ku soo biiray ama qowlu saxaabiyin ana xujo iski oo ma aha ama camal casri ah, ama intishaarkaas ama mursalka kale ah maa lam yakun hadduusan ahayn almundamuka ku soo biiray ee asaga garab istaagay musnadan xadiid mutasil oo mawsuula madax bannaan hadduu yahay haddii iskiibu xujo u ahaa ayib musnadka laga hadlayo waa musnad aan cago badan ku taagnayn laakiin aan daciif shadiida ahayn mursalkii asaguna ay isgarabsan karaan kadibna ay daniyo sharci a faa'iidanaya faina kula waaxidin minhuma min almursali wاlcaadidi ama mursalki iyo mundamki <clears throat> daliilun weeye markaas cafwan xataa yurajaxa calى musnadin faqad walow caaradahuma markaan usoo laabana kan dambe wey maa lam yakun mudam musnadan musnadku iskiibuu daliil u yahay markaa faina kula waaxidin minhuma daliilu way xataa yurajaxa mid walba markaas daliil buu noqonayaa daliilu tarjiixin wey laa daliilu ictimaad huna macnuhu ujeeda sidaas wey hadduu ujeeda laakiin mursalkii iskiibuu daliil u noqonaya musnadkani iskiibuu daliil u noqonayaa socon mayso marka ayada musnadku hadduu saxiix yahay iskiibuu daliil u yahay e mursalkina hadduu helo caadidkii daliil buu noqonayaa bilindimaam bilhay alijtimaaciya isagaaba kuu soo sheegay hunaa laakiin musnadku iskiibuu daliil u yahay mursalkuna waa daliilu tarjiix ee ma aha daliilu ictimaad macnahaasaa suuragala inuu sheekhu u jeedo sharxiisana sidaasoo ku tilmaamaya haddaan damiirka u celina musnadkii hadda aynu sheegnay mawsuulka iyo mursalkii horean soo sheegnay suuro kale oo suuragala wadaadkuna u tilmaamay waa maxay waa mursalkii mursalkii watay caadidka camalu saxaaba iyo qowlu saxaabiyan watay iyo musnad madax bannaan waxay ka xoog badan yihiin labadaasoo la isku dara waxay ka xoog badan yihiin xadiid kaleoo musnad oo mawsuul ayaga mucaarada ka hor yimid marka hadda waa laba daliiloo madax bannaan mursal maca ayaa waxaa ka hor yimid xadiid kaloo mawsuula isagu saxiixa marka la gaadho baabu tacaarudna sheekhu wuu soo celin doonaa macno lamid ah xataa yurajax saddexdaas suuraba way ku jiraan meesha laakiin suuradan hadda u dambaysay ayaad moodaa inay uu sheekhu u oo daliilu tarjiix uu jeedo dhici karta xataa yurajax lannu matniga markaad u baahato inaad alfiyihiisa sharxiisa aad ka soo urursato waa bad hadde waa boqol beyd baa laga yaba inuu laba uu ku sharxo laba beyd laba beyd marka waa ardaygu waa ku daalahayaa marka kutubta kale uun kutubtiisu wadaadku sharxiisa iyo risaaladanba wuxuu ka soo khulaaseeyey kutubu shaykhihi badrudiin azarkashi baxrulmuxiidka ka muraajacey ay masalo matni idinkaga adkaata baxrulmuxiidka zarkashi ka muraajaceeya haddii kale tashniifulmasaamiciisii sharxujamci ljawaamica ka muraajaceeya wuxuu soo khulaaseeyo waa cilmigii sheekhiisii waxaa laga yaaba inuu ku daro wax yar oon aansaasii ahayn oo ku daraa laga yaaba oo uu ka keenay subkiyiinta kutubtooda iyo meelo kale xatىa yurajaxa ilaa laga rajaxo calىa musnadin faqad aan wadanin mursal kale uusan xoojin low caaradahuma hadduu ka hor yimaado caaradi lahaa musnad mustaqil ah ayaa wuxuu bushiyey matalan musnad uu xoojinayo mursal marka mursalkaas iyo musnadkaas ka xoog badnaanaya wuxuu u masale kale oo siyaq اladaai wataxamul lagu sheegi jiray ayuu haddana sheekhu u gudbay wayuxtaju waa la xujaysanaya biqowli الsaxaabiyi qaala rasuul saxaabiga markuu xadiidka warinaya ee nebiga uu ka warinaya siyaaqdii iyo weedhihii uu isticmaalaya xaggana itisaalka ku kutusahayay yo u gudba qaala rasuululahi hadduu yidhaahdo waa maxay waa riwaayo tusaysa cala alitisaali waalwasli waana la xujaysanaya aw inabiy qaala اnabiyu sal ly slam buuhi wakada low qaala araawi raawigii saxaabiga hadduu yidhahdo waa la mid can اnnabiy can الnabiy qaala rasuululah iyo qaala الnabiy waxaa la mida can الnabiy sal ly slam aw qaala ama wuxuu yihi ana الnabiy sal ly slam facala kada wakada ama qaala kada wakada ibn cabdilbar aduso wuxuu soo guuriyaa anna iyo canna inay isku mid tahay can jumhuur اlmuxadisiin wاlusuuliyin wاlfuqahaa anna iyo can aan la kala qadan labaduba ay tusahayaan ninka hadduusan mudalis ahayn isticmaalaya inay tusaan lagu xambaaraya maxmuulatani cala الsamaaci wاlitisaal ayuu jumhuur ahli xadiid ka soo guuriyey wadaadka abubakr albardiji iyo wadaadka la odhan jiray yacquub ibnu shaybat asaduusi kitaabkiisa alcilal ow almusnad almucalal ayagu waxay qabaan anna waa maxmuulatun cala alinqiaaci xataa yatabayan alitisaalu anna waxaa lagu xambaaray bay yidhaahdeen inqiaac uu sanadka waa kala go-an yahay ilaa uu caddaado inuu mutasil yahay amaa can ayadu waa maxmuulatun cala alitisaal sanadka anna iyo can la isticmaalana ka canna mucancan baa la yidhahdaa midka anna muanan baa laada meesha caynkunbaad hamso u bedeli muanan ka soco wakadaa waxaa la midoo la xujaysan oo kutusaya itisaal qowl saxaabiya amara rasuul اlahi sal slm buu ku yidhi idan waa la mid aw xarama rasuul اllaahi buu ku yidhi aw rakhasa الnabiyu buu ku yidhi wanaxwi dalik aw naxwi dalik iyo wixii la mid ah ayib waa isku mid lafdi walbo kutusaya saxaabigu inuu xiganayo hadal nebi maxamed fal nebi maxamed taqriir nebi maxamed weedhuu dooniba ha u isticmaale weedhaasoo ixtimaali karta itisaal waa la xujaysanaya wa milu waxaa la mida qowl raawi raawigii yidhi can saxaabiy taabici baa wuxuu odhanhayaa saxaabi wax ka qadanaya inahu yarfachu taabici markuu xadiidka wariye waad ku aragteen kutubta waa ku badan tahay sunanka iyo saxiixaynkabe yarfachu buu odhanaya marka u dambaysu xadiidkan wuu rafcinayey nabigu gaadhsiinaya u tiiriya aw yanmihi ay yaxkihi wayanquluhu can الnabiy nabigu ka warinaya ama ka tabinaya aw yabluqu bihi الnabiy nabigu la gaadhayaa sanadka oo ma aha wuxuu asagu ku ijtihaada ama ii tabiyey intaaba waa maxay waa alfaad ku cad weeye ama daahir ku ah fi اlitisaali wاlisnaad wakada waxaa la mida qowl الصaxaabi min الsunati kada صaxaabi hadduu min الsunati kada isna waa la mid muxuu ujeedaa biأna alxadiiثa waa marfuuc min الsunati kada xadiidku waa marfuuc mawsuula ilى الnabiyi saasuu marka saxaabigu ujeedaa ma aha xadiidkan marka uu min الsunati u isticmaalaya saxaabigu qasab ma aha inuu wuxuu faa'idan u yahay shay sunna ah ama mustaxaba bal wuxuu noqon karaa xukumku waajib buu noqon karaa ayib shay mustaxabuu noqon karaa sunnada huna waa maxay nabiga waxaan ka soo xiganaynaa ama dariiqii nabiga ka mid ah saasaa loo jeedaa siiqadan hadday ka timaata taabiciin cinda اljumhuur waa mowquuf hadduu taabici yidhahda min asunati kada wakada cinda jumhuur اmuxadiثiin wa lagu xambaara inuu yahay mowquuf cala aaabi mowquuf cala الsaxaabi meesha saxaabiga aan kaga xambaarayn inuu yahay mawsuul marfuuca ila nebi sal ly slam aw wuxuu yihi saxaabigu kunaa waxaanu ahay macaashara الnaasi ay macaashara الصaxaaba macaashara اlmuhaajiriin aw اlansaar nafcalu kada wakada baan samayn jiray xilligii nebi maxamed buu u jeedaa idan waxaa lagu xambaarayaa in nabigu ogaaday kadibna uusan waxba ka dhihin aw wuxuu yidhi kaana الnaasu yafcaluuna dalika fii cahdi rasuuli اlahi sal ly slam xilliga nebi maxamed baa sidaa yeeli jiray waxna la yidhina ma jiro ayb sida xadiidka abi saciidin alkhudri xilligii nebi maxamed zakaatulfitriga waxaan ku bixin jiray saac min shaciirin min xintatin min tamrin ayib saasaan wax ku soo wadnay sidaana wax ku wada hayaabu way ku badan tahay xadiida saxaabada hawsha ayada ama wuxuu yidhi kunaa naquulu waxaan odhan jiray sida xadiidka ibni cumar eed garanaysaan nebi maxamed oo nool ayaa waxaan dhihi jiray afdal saxaaba afdalu eh, mxuu ah alumma bacda nebiyiha abubakar wa cumar wa cuhmaan nabiguna nooma diidi jirin nagama reebi jirin saasaan dhihi jiray ayib riwaayada ku timid saxiixeynka waxaa weeye sunanka ku timid keliya nebi maxamed oo noolba waxaan dhihi jiray ummadda ummadda waxaa u fadli badan bacda nebiyiha abubakar iyo cumar iyo cuhmaan uma naskutu midda odhanaysa nabigu waana maqli jiray yacna nagama dhihi jirin waa riwaaya abaraani ku timid dacfi baana lagu sheega si kastaba noqotee waxaa la mida kunaa nara waxaanuu arkaynay kunaa nara aw nafcalu shaya fii cahdi waxa waanu samayn jiray xilliga nabi maxamed sida uu yidhi jaabir kunaa naczilu wاlqur'aanu yanzil waxna yacna yidhahda maana arage dhibka naga daaye wakada waxaa la mid a low lam yuqayidhu hadduusan ku xidhin falka iyo ru'yada iyo waxay samayn jireen bicahdi xilliga suubanaha sal l slam kama qaala kaiir sidaa ima badan yidhaahdeen hadduu maalan saxaabigu yidhahdo waxaasaanu samayn jiray saasaanu arki jiray saasay nala ahayd xaggana uusan ku darin fii cahdihi fii casrihi fii zamni rasuulilah uusan ku darin aydna waxay la mid tahay waa siiqa lagu tabiyo weeye xadiid mawsuula iyo itisaalu sanad lagugu tusahayo iyo rafci saasay wadaado badan ku tageen laakiin cinda almuxadisiin badankood haddaan lagu darin cahdi rasuul iyo zaman rasuul aan la sheegin waxay ku xambaaraan inuu yahay mawquuf mawquuf bay ku xambaareen cahdiga iyo casriga nebiga iyo sheegidda suubanaha ayaa waxay tusaysaa rafci iyo itisaal laakiin markuu waxaasaanu samayn jiri waxay dhici karta in bacda khilaafati abibakar khilaafati cumar wayna timid bacdu sikaari الsaxaaba oo kunaa nafcalu iyo nara yidhi kadibna ay noqotay markii la baadhay fii zamni sayidina abibakr wacumar wacumaan ay noqotay marka haddaa cahdiga laga gooyo wadaaddaa qaba tii hore tahay wadaadana waxay leen maya waa mawquuf waana sida uu soo guuriyey khatiib albaqhdaadi ibnu salax muxadidiin ka soo guuriyeen in mawquuf laga dhigo haddii cahdiga aan la sheegin waqawaahu waxaa xoojiyey xataa cahdigabaha laga reebay inuu yahay kalwali annawiyu fii sharxi muhadab min xayu lmacnaa xagga macnaha waa maxay mar hadday saxaabadu yidhaahdeen kunaa nafcalu ama nara ama saasaan yeeli jiray hadday doonaan baysan nabiga u tirin xilligiisii waa maay waxay warinayaan waxaad ijmac moodo ijmac ijmac ficli ama camali bay warinayaan ijmaacuna xujuu ahaa weeye marka ama waa xadiid marfuuca mutasila ama waa xikaayatu ijmac calى aqali taqdiir sukuuti ah macnahaasuu nawowi tilmaamay fii sharx muhadab kitaabkiisna hadda bukhaariga uu ku sharxay inta yartae labada mujalaadkaana weliba ku faahfaahaya wakada waxaa la mid ah sida sawaabkuna waa sida ay muxadiintu u badan yihiin oo ah in la kala qaado in loo tiiriyo cahdi rasuul iyo inaan loo tiirinin wakada waxaa la mida ah, kaana annaasu yafcaluun hadduu saxaabi yidhaahdo ma aha inaad adugu tida wax laga hadlaya saxaabi baa laga hadlahaya kaana annaasu saxaabi dadkiisu waayo waa nabi maxamed iyo ardadiisii ayib saxaabi baa laga hadlaya kaana annaasu yafcaluun dadku waxay samayn jireen buu yidhi hayra muqayadin asagoon lagu xidhin bicahdihi shayga asagaa ficilka ah isagoon lagu xidhin falka asaga ah samayntiisa xilliga nebi maxamed aw kaanuu wuxuu yidhi saxaabigii waxay ahayn saxaabadu laa yaqطacuuna kan kuwaan goynin gacanta saariqa fi shayi taa fi shay liita saariqu hadduu waxdo wax yaroon macadara xabad moos iyo xabad muxuu ahaay masagi koob shahro la carare iyo midi saawiro meel kale loo orday iyo gacan looma goyn jirin wey maxaa yeele waxa yacni gaadhahaya rubcu dinaar unbaa gacanta loo goyn jiray wadaadda waxay kala qaadeen markan dambe ee aan cahdiga lagu eh, xidhin xilligii nebi maxamed aan lagu xidhayni hadduu sharci caama mustaqira wadaadku ka hadlaayo soo guurinhayana waa kal marfuuci ilmutasil hadduu yahay shay qarsoomi karo khafi noqon karana waa kal mawquuf tafsiilkana wadaaddaa sheega laakiin inahan waa inihii aad ku soo barateen eh, aad ku soo barateen muxuu ahaayey eh, mustalaxaadka musalax iyo cilmu ka fiiriya insha allahu taala hoosta wuxuu ku qabanaya wadaadku atarkan hadda kaanu laa yaqtacuuna fi shayi taafi caaisha loo tiiriyaa laakiin hadalka waxaa iska curwat mascuud baa curwat bnu zubayr baa iska sida hadda ka dhacday laba riwaayaa timid riwaaya waxay tilmaantay hadalka a kaanuu laa yaqtacuuna yadda saariqi fi shayi taafi in loo tiiriyey caaisho riwaayana waxay ku timid labada aarkuna waxaa wariya ibn abi shayba fi musanaf iyo cabdirazaq fi musanaf bayhaqina asna wuu ku wariya fi اlkubra wakadalika ibn isxaaq isxaaq bn rahuya fi musnadihi buu ku wariya wadaadaasaa wariya aar wuxuu ku yimid caaisho inay tidhi waxa yarka ee lacib sakiirka gacmaha looma goyn jirin riwaayana waxay ku timid hadalkaa waxaa iska leh curwat bnu zubayr ee caaisho waxay iyadu leedahay keliya Eh, in gacanta loo goyn jiray wixii aman almijan gaashaan lacagtii gaadhaya aarkan hawshuu bahaqi baraarujiyey waxay idinka anfacaysaa riwaayada ibnu cabaas ee kufrun duuna kufrin wixii ka dhaco kalaa ka dhacay iska ogaada waa mudrajka fi lmatni waxaa ku baraaruga keliya muxadisiin iyo nuqaad aragti dheeraada u leh sunnada iyo axaadiista dhaqday oo balwa diineed ay u noqotay oo dhiiggooda uu ku shaqeeyo aarka ursanaya aarkaas waa aragteen ariiqu sufyaan aلthawri can ibni طaawuus cabdullahi ibni طaawuus can abiihi can ibni cabaas waxaa ku yimid haddaanan sahwiyin waxaa ku yimid kufrun duuna hiya bihi kufrun hiya bihi kufrun walaysa kaman kafara biاllahi wamalaa'ikati warasul ila aakhirih cabdurazaaq baa fii musanifi asagoo aarkii iski u wariyey markaasuu yihi xadaanaa macmar can abi طaawuus can abi طaawuus bni kaysaan can ibni cabaas wman lam yaxkum ma anzl اllah faulaaika hum اlkaafir hiya bihi kufrun waqaala bnu طaawuus waqaala طaawuus walaysa kaman kafara biاllahi wamalaa'ikati warasulih maxaa ka dhacay meeshaas sanadkii hore waxaad u qaadanaysa hadalkan oo dhammaystiranba inuu yahay min qowli bni cabaasin radi allahu tacaala canhuma riwaayaatan mufasila oo kale soocaysa ibn cabaas intuu leeyahay iyo inta ardayga ibnu cabaas uu leeyahay waa midda meesha ka dhacdoo kale wey way faa'iida idin noqonays saa un bay u dhacdaa haddii hadal uu yimaado wada socdo oo matni waaxida la moodayo riwaaye nin lagu kala soo yahana ay tafsiiliso riwaayadaa mufasilada hiyo almuctamada xataa nimanka isku midka ka dhigay jamaca hadday noqdaan ninka riwaayas la ictimaadaya lannu asal baan iskaga soconnay hadalkan inuu yahay kulli hadalka saxaabiga ama rasuulka riwaaya min iqatin baa timi tufasil wa tumayiz bayna almudraji wa bayna alasl kala soocaysa hiy almuctamada waata ku dhacday wadaado badan ka hoos martay laska ilaaliyo wuxuu yidhi sheekhu waxaa lamida maslada wuu ka taga aan iskaga tagno marka intaas wuxuu u gudbay shaygii almarfuuc ahaa macnan laa riwaayatan hadda wuxuu ka soo hadlahayay shaygii mawsuulka ahaa ama marfuuc ahaa riwaayatan hadda wuxuu u gudbay saxaabigii oo warinaya cafwan samayn la imanaya ama sheegaya shay xagga macnaha ka noqon kara marfuuc laakiin xagga riwaaye iyo adaaga aan noqonaynin marfuuc waa ma laa yuqaalu biالra'yi wاlqiyaas wاlijtihaad ayb أو ma yقuله الصحاaبي mima laa yuqaalu miثlه بالرأي faxukmu xukم الmarfuuci hada kulhm mustaند الصحaabiyi في الriwaayaة والأdاء can النبي sl ل sلم buu ujeedaa ayb صaxaabigu hadduu yidhaahdo ow ma yaquulu النabiy baan dhahaynaa waa marfuuc ama mawsuul ilى الrasuul oo mima laa yuqaalu miثlhu bالra'ي ay bاlqiyaasi والاجتihaad shay aan qiyaas iyo ijtihaad lagu keeni karin yuu saxaabi fatwoodayba asagaa fatwooday nebi maxamed baa yidhi ma laha anaa idhi ma laha anay u kooban tahay keliya muusan caddaynin ee wuxuu ilaaqay un qaala waxaa la yidhi qaala bnu cabaas qaala bnu mascuud qaala fulan baa meesha taalla hadduu saxaabigu caddeeyo anaa idhi sidii uu abu hurayra xadiintii la weydiiye baa l muxuu ahaa haadaa min abi hurayra bui wa hada lirasuli lah sal l slam intan waa jeebkayga intanna waa inta nebi maxamed ha ku khaldamina hadduu saxaabigu sidaa u caddeeyo marfuuc ma noqonayo laa asla walaa mxuu ah xukman midna ma noqonayo waxaa laga hadlaya markuu saxaabigu xukm itlaaqo xukumkii markaan dhugannoon fiirinnana uu yahay xukman qiyaas iyo ijtihaad iyo nadar iyo fikr aan lagu keeni karin allaahuma in waxyi iyo mxuu ahaayey assamaac can lagu ogaadaa mooye waxay ku mid tahay wadaadduhu riwaayadii qowlkii mascuud uu yidhi man ataa saaxiran aw kaahinan faqad kafara bima unzila calaa muxamed ninkii saaxir u taga ama curaaf waxsheega u taga caraaf waxsheega u taga faqad kafara bima unzila calaa muxamadin abu yacla kheyrkii wariye wax lagu ogan kara qiyaas ma aha waa masalo takfiir ayib marka waxaad tihi man ataa caraafan aw saaxiran faqad kafara bima unzila calaa muxamed marka way ku mitaaliyaan marka kaasoo kale fa xukmuhu xagga xukumka ixtijaajka ujeeda xagga ixtijaajka in daliil sharci laga dhiganayo xukmu wey marfuucu la xugum yahay laakiin xagga riwaayada lamid ma aha haadaa aqsaamtan aan soo sheegay kulluhu dhammaantii wuxuu ku saabsan yahay buu ihi mustanad saxaabiy saxaabiga meeshuu cuskanayo fi riwaayati can rasuulilaahi wey waladaa'i canhu yacnii qaababka uu saxaabigu nabigu wax oga wariyo ayaan kuu soo sheegay wey kutusahaya inuu xadiidkan mawsuul yahay marfuuc lirasuul kii u dembeeyena wuxuu kaaga dhigay ma laa yuqaalu biاlijtihaadi wاlra'yi wاlqiyaas ayib wa ama hayruhu hayru الsaxaabi saxaabiga hayrkii faaclى اlmaraatibi saxaabiga qaabku saxaabiga dadkan ka ayna taabiciinta iyo atbaacu taabiciin iyo qaabkay ku soo gudbiyaan axaadiista ayaguna oo طuruq اlada wataxamul loo yaqaano iyo wax ka sheeg sheegi doonaa sheekhu ayadna wa ama hayruhu faaclى اlmaraatibi fiihi maraatibta midda u saraysa way kala saraysaa xagga ixtijaajka ahlulxadiid wa ahlulfiqi waalcilm waxaa weeye qiraa'at الshaykhi cala tilmiid sheekhi baa kitaabkiisii hayo oo kuu yeedhan xadiidkii adna waad ka dhegaysanaysa ama intaad qoratay oo uu kuu yeedhiyeybu haddana kugu dul akhrinaya qiraa'at الshaykh cala tilmiid baa la yidhahdaa marka waa tan u fiican taa xadaana iyo mxuu ahaayey baa lagu wariyaa iyo samictu iyo samicnaa baa lagu wariya waa ka u qiimo badan ayb taa waa martabada u saraysa inay tahay sariixa ku tahay oy ku caddahay cala alitisaal hadhow markaad warinaysana lafdiga ugu qiima isticmaal xadaana haddaad doonto haddaad doonto akhbarana haddaad doonto amba'ana haddaad doonto aad dhihi samictu rasuulllahi ama samictu fulaan oo muxuu ahaa cafwan samictu eh, eh, abaa saciid iyo anas aad odhanaysa taa iyaduna waa ta u fiican waa u fiican tad labaad faqiraa'atu cala shaykh baa ku xigta martabada labaad weeye faqiraa'atu cala shaykh ay qiraaءaة الraawi والtilmiid calى sheekh cardi baa tan loo yaqaana cardi ayaa la yidhahdaa sheekhii asagu waa fadhiyaa ama waa xaafid oo dabdu sadrin buu ictimaadhayaa oo xadiidkii waa indhuhu kala hayaa ama kitaabkiisibu haystaa markaas adugu ku dul akrinaysa wuu kaa dhegaysanaya wuu kaa dhegaysanaya kadibna wuxuu leeya xadiidkaad akhrida anaa iskale ama waa xadiistaydii wuu kuu cadaynaya waxaa loo waxaa ka mid a dimaam ibnu aclaba markay saxaabadii loo diray xumaasha ay u sheegeen waajibaadkii iyo diintii sakawaadkii xuquuqdii saarayd iyo intuu soo xereeyo nabigu nabi allow waxaa noo yimid cumaashaadii iyo xertaadii sidaa ay sidaasayna yidhahdeen ma runtoodba waa runtood say u socotay marka wuxuu sameeyey saxaabigaas remiyiga ah qiraacana sheekh buu sameeyey xadiidkii loo wariyey buu ku soo celiyey nabigu oola yimid nabigaa ka dhagaystay una tasdiiqiyey inay cumaashii iyo culimmadii loo diray ay ahlurun sheegeen cibaarada marka mashhuurada cinda aladaa tan waa taxamulkii markaad sheekha ku dul akhrinayso waa qaadashadii aad xadiidka qaadanaysa markuu kugu dul akhrinaya waa qaadashadii markaad hadhow warinayso tan cardiga waxaa u badan in lagu wariya akhbarna dad jamaaca tihiin markuu sheekhu idinku dul akhriyey dad keligaa in aad tirada akhbaranii ayib taa hore xadaanii iyo xadadana baa loo isticmaala farqun bayna ataxamul waaladaa marna adaa qaadanaya oo hadda wuxuu sheekhu ka hadlayo marna adaa tabinayo lagaa qaadanaya sheekh noqonay rudbada saddexaad fa qiraa'atu hayrihimaa baa ku xigta darajada saddexaadeedna waa fa qiraa'atu hayrihim hayri shaykhi watilmiid adigana ma akhrinaysid shaykhuna ma akhrinayo xertan nin saddexaad oo ka mid a ah akhrinaya xadiidkii adugu waxaad ku jirtaa min almustamiciin alkiraam shaykhuna isna waa ka dhegaysanaya taa iyadu marka waa ayadna cardi weeye laftirkeedu waa cardi ayb cardi wey labtirkeedu lakin waxaa loo shardiyaa markaasoo kale inuu sheekhu marka aan akhrinaynin waa inuu sheekhu mutayaqid yahay soo jeedo oo wixii socday garanaya la socdo wadaadana waxay dha ataa ta baa loo shardiyaa hadduusa uusan mutayaqid ahayn oo nin faahin oo fiidhoon ahayn oo wax socdumuusan la soconin muxuu kaa saxay muxuu ogaaday maxaad udu sheegtay alqiraa'a cala ashaykh oo cardiga loo yaqaano waa kasamaaci cinda almuxadisiin kasamaac tii hore ahayd qiraa'atu tilmiid binafsihi cafwan qira'atu shaykhi binafsi aan dhaho qira'atu shaykhi binafsihi oo samaac ahayd bay lamid tahay cinda almuxadiiin ijmaacaana waxaa muxadiiin ka soo guuriyay tirmidi fii jaamicihi kadalika qaadi ciyaad kitaabkiisa alilmac marka waa isku mid alqira'a cala shaykh iyo qiraa'atu shaykhi cala tilmiid isku mid wey uma darajada labaad cafwan afraad aan dhaho soo afar maaha mise waa saddex tii afraad wey uma intaa kadib waxaa ku xigoo afraysa alijaazatu idan lagu idma inaa xadiidka wariso maca almunaawalati iyadoo kitaabkii asalka laguu dhiibay kitaabtii anu aan qortay culimmada hore de xadiidku waa la yehan jira usuul baa jirta oo sheekhu intuu xerta ahaa ee uu raranayo wax ku soo urursaday xoolihiisi boorsu iyo abaxad buu ku wataa maalinkuu raba inuu majlis fadhiistoo yeedhiyo majaalistu ama majlisu taxdiid weeye ama waa imlaa ama waa majlisu munaadara ama waa mudaakaro qaabo badan wax loo kala qaadan jiro xadiis waadaha looga heli jiray marka uu xadiidka tabinayo waanu soo maray markaad ku dul akrinana waad soo martay marka hayr kaa akhriya aduna aad goobta fadhidana waad soo martay marka qara'tu calaa shaykhi bayaad dhahaysaa marka taahor ku warin ee tadambe ama qira'atan calayhi wa ana asmac marka uu nin saddexaad akhrinhayo somayda maql hawshii nasaa'i muxuu ahaa akhbaranaa fulaan ayib xadidan alxaarir miskiin miyuu ahaa xadidan alxaarir miskiin qira'atan calayhi wa ana asmac nin kala akhrinhayo wey la so aniga ma akhrinhayo marka taa soo dhammayna tan waa maxay tan waxaa weeye sheekhii baa wuxuu kuu dhibay kitaabkiisi juz buu kuu dhiibi wuxuu dhihi juskaani waa axaadiidta aan ka wariyey can fulaan fulaan ibn fulaan ilaa aakhirihi xadiidka qaado igana wari muskuu kaa daray sheekhu kitaabka uu kuu dhiibay iyo asagoo kuu idmay inaad ka wariso marka alijaazatu waa idnigi min ajaaza yujiiz waa idan waan kuu fasaxay weye fi riwaayati cannii munaawaduuna kitaabka waan kuu laaon kuu dhiiba maaa kuu dhiman taas marka yadu way qiimo badanta aad bay u sarraysaa munaawadatu اlasli baa la yahdaa asalkii baa lagu dhiibi ayib ayib iyo ama farc muqaabil ah muqaabal ah in asalka wax ku guursa sheekhu uu kuu dhiib asag uu ka kaaftoomay ama inuu asalkiisi intuu halka dhigta sheekhu miduu ka guuriyey uu ku koobi nuso koobi ah koobigaa farc baa la yahdaa farca waxaa uu shardi ah waa in loo muqaabaleeyey asalkii marka la guuriyo yaadihii wadaadu abo nin farta yaqaan arin kara aba ari waxaan akhri kitaabkii weynaa ee umka ahba u fiirin wixii khaldamaad ka sixi marka la saxay kadib waa asuu laftigiisu waa wxuu isu bedelahaya marka dambe asal buu isu bedelaya kaasaa loo jeedaa marka ama sheekhu marka asal ha kuu dhiiba ama farac muqaabal lilasli ah ha kuu dhiiba dhibba ma laha uma intaa kadib waxaa ku xiga biduuniha ay biduuni اlmunaawala ijaazo keliya waa inaan ku dhaho axaadiistayda iga wari waan kuu idmay waxaan wariyey inaad wariso ayb ama axaadiia buyuuci anuan wariye wari waa ijaaza faqad mujarada can ilmuna wal aan wadanin asala laguma dhiibin farcan laguma sin waa kala sarreeyaan sooma nin kitaabkiina kuu dhiibay idanna kugu daray iyo iyo idan keliya sooma kala sarreeyaa wa aclaaha ijaazada midda u sarraysa khaasun likhaasin wey khaasun likhaas khaasun bikhaas buu sheekh laakiin inta badan muxadiintu laan bay isticmaalaan dhibba ma lah waa iclaah waa maxay waa ijaazatu khaasin ee ijaazatu mucayanin bikhaasin likitaabin mucayanin wey midda u sarraysa waxaan idhi matalan cabdiraxmaanow soo mucayanoo khaas ma aha waxaan kuu idmay kitaabkayga buyuucda ku saabsan midka ku saabsan manaahida awaamirta ama kitaabkayga xadiikiga xadiidka ah ayaan ku ka tafsiirka kuma idmin midka rijaasha kuma idmin waxaan kuu idmay mid khaasa marka waa maxay kitaabun khaasun lishaksin khaas marka waxaa la ijaazatu khaasin likhaas taa marka waa waa sarraysaa وadoo yidha kaأjزtu فulاna ibn fulan likitaabi fulan almucayan waa iska ay dhab yar tahay waxaa ku xiga facaamu likhaasin ijaazaةu caamin likhaas baa ku xigta ayaduna waa ajaztu lakum jamiica masmuucaati marka hore maxay ahayd fulaan mucayana oo loo fasaxay kitaab mucayana hunaa waa maxay daa'ifa mucayana waxaa loo fasaxayaa jamiica masmuucaatika waxaad werisooo dhan jamiica marwiyaatika tafsiir ha noqoto xadiid ha noqdo fiqi ha noqdo rijaal ha noqdo wuxuu doon ha noqdo ya suurada ku xigta facaamun likhaasin bay ku fiican tahay sheekhu waxaad moodaa inuu isdabamari laakiin tartiibka muxadiintu waa sidaa in la khasiso jamaacada la camimo marwiyaadka horaan waxaan soo maray jamaacado mucayana ah iyo marwiyaadko mucayana oo kitaab mucayana hadda waxaa ku xiga jamaaca mucayana iyo marwiyaad caam ah suuradaasay ku xijiyaan muxadidiintu lakiin hadda waxaad isaga ka muuqata inuu kala bedelo u yidhi fa caamun jamaaco fara badan oo likhaasin kitaab mucayan ah oo aduu yidhaha ajastu lakum intiinnan hebel iyo jamaaca fara badan ama ardadii fadhida oo dhan waxaan idiin fasaxay inaad ga warisaan likitaabi almucayan inaad warisaan saasaa suu shook ka dhigay laakiin tartiibka hore ee idiin sheegay bay u badan yahin dhibba ma lah fakhaasun bicaamin ay fakhaasun licaam tii hadda aan ku hormariyey baa sheekhu dib mariyey waa ujeedaan baan u waa in la camimo kitaabkii kutubtoo dhan marwiyaadkao dhan ba fasaxdo xertuna ay tahay khaas oo fulaan mucayan ah oo cabdulaahi iyo geedi ama daa'ifa maxsuura ah yaa tir waxaa idiin fasaxay likitaabi atafsiiri ama alxadiidi ama alfiqhi ayaa idiin fasaxay iyagaa kala sareeya mid wuxuu u gudbay eh, facaamu licaam ta ayadu waa waxaa weeye ajaztu lijamiic ahli اcasri baa tiri zamankan dadka nool o dhan waxaan u fasaxay fi riwaayati cani lijamiici marwiyaati lijamiici kutubi marka waa facaamu licaam waxaad weriso dhan baad u fasaxaysaa cid walboo kaa qaadata ama kaa weriso middaa lama jeclo lanna waxaa soo geli kara gaalaa soo geli karta waxaa la sheegaa kutub alxadiis lagu sheegay xataa abulxajaaj almasi xalaqaadkii cilmiga ku qadan jiray iyo xadiid ku warin jiray waxaa fariisan jiray nin abiib yahuudi ahaa nin dhakhtaroo yahuudi ah iyo xalaqaadka xadiidka lagu yeedh soo fariisan jiray dabaq walba iyo samaac walba iyo juz walboo lagu qoro xirta maalinka xadidka loo yeedhay uu ku jiray abuxajaaj almizi iyo xufaadii xilligaana yacmaysan dhihi jirin waa ahlu kitaab dima ah, dhakhtar abiiba wuu og yahay sunuhu inay ahlu khayr yihiin shareecaduna ay xaq tahay wuxuu fadhiisanayaa majaalis alxadiid o dhan waa fadhiisanaya ilaa uu kutub dhan urursado oo wariyey waagi dambe wuu islaamay baa layidhi waxaa ka sheekeynayaa zarkashi waagi dambe wuu islaamay kadib markuu islaamay yuu axaadiiu waagu gaalkaa yeedhsadoo dhan iyo kutubtii baa looga baahday waadiba waxay isku qabteen maka guursan karaa oo maka warin karaa sheekh maka dheen karaa hadda mise maya khilaaf baa ka dhacay ilaa wadaaddaa yidhaha aan marinno e, man taxamala alxadiida fii kufrihi uma addaahu fii islaami oo habeen dhawaad aynu soo marayni dagaalkaas waa jira marka baashu cumuumka waa la necebya lama jeclo ajastu liahli اlcasri baa tiri lijamiici marwiyaati waa midu kasii daran baa timide alijaazatu limacduum baa loo yaqaanaa waxaa ku xiga falifulaanin baan u fasaxay kitaabkayga yaan u fasaxay iyo waman yuujadu min naslihi waa ijaaza limacduum waxaa tihi jamiica marwiyaati ama kitaabkayga khaaska waxaan u idmay inuu iga wariyey hebel iyo wuxuu dhali doono iyo waxay sii dhali doonaan ilaa qiyaami saaca ijaaza limacduum baa kale loo yaqaana kutubta waad ku aragteen waa midda u liidata midda u liidata weeye ayb uma intaa kadib marka ijaaza laga tago ijaazadu sida raajixa iyadu waa la xujaystaa khilaafaad badan oo tafsiilu carakawa ku jira laakiin almurajax fi اlusuul wa fi اlxadiid waa maxay inay tahay muctamada midda aan ahayn alijaaza limacduum ama alijaaza eh, mxuu ahaayey licaamin eh, eh, fii caamta ayadu lafkeedu muran badan baa ku jira inay xujo tahay baana raajixa aynu ka soconno uma intaa haddaan cillo kale ku imanin uma intaa kadib waxaa xigta almunaawalatu munaawaladu waa maxay kitaabka baa lagu dhiibay iga weri laguma dhihin waan kuu idma laguma dhihin sankun baa lagaa geli wa laskaga kaa tegi waa munaawalo ayib culamo badan waxay leeyihiin sheekh wuxuu iigu dhiibay inaan wariyo muxuu iigu dhiibahayay haddaanaan warinayn wadaadda waxay iidan miyaad haysataa ammaan ahaan baa lagugu dhiiban karaa nin caalim oo faqiih oo muxadid ha ah tahay balyar feeri baa lagugu dhiibi karaa howlo badanba intaasu ixtimaal baa waarid hebel baa muxuu ahaaye ii naawilay xadaanaa fulan ama akhbarnaa fulan munaawalatan t hore ijaazada maxaad ku warin akhbarnaa fulan aw ambanaa ijaazatan aw ajaaza lii aw fima ajaaza lii wixii la halmaala haddaad tidhaahdo xadiidka oo ijaaza aad tidhaahdo xadaanaa iyo samictu iyo iyo wixii la halmaala muxadiiintu calaamasaal bay ku saarayaan bar inay ku daciifiyaanna waa laga yaabaa beenna kuu tiiriyaan laakiin ambanaa iyo akhbarnaa baa lagu yar qariyaa markay ijaaza hawsha tahay isilaaadkaasaa la isticmaalaa haddaadan cadaynaynin hawshu inay tahay ijaazo <laughs> adaan cadaynaynin ammaanaduna waa shay walba sida aad ku qaadatay aad ku caddayso uma intaa kadib waxaa ku xiga aliclaam ogeysiin lagu ogeysiiyey almujaradu min alijaazati wاlmunaawala wey waxaan ku idhi kitaabkan waa axaadiita aan wariyey rixlada dheeraedan baqdaad ka baxayn aaday ilaa haraad iyo marwas aan marwe aan aaday wixii aan ka soo qortay weeye kuma dhiibin kuma idmin waxaan kuu sheegay inuu yahay kitaabkan axaadiitaydii ayb marka de waa iclaam waan ku ogeysiiyey og baan ku siiyey marka iga wari miyaan ku ii miyaan kuu idmay miyaan kuu dhibo kuu laacay maya midnaba iclaam baa loo yaqaana ayb kaasoo kale kuma warin kartid siyaaqda loo yaqaano ijaaze iyo munaawalo iyo ikhbaarka iyo taxdiidkiisa midna kuma warin kartid haddii aad u baahato bacdu ahli cilmi waxay leeyihin bacd lmuxadisiin waxaad dhahaysaa eh, sida wijaadadii baad ka dhigi ama waxaad dhihi fulan wuxuu ogeysiiyey ana xadiia kada wakada inu xadiiihi yahay kitaabkana isagu uu wariyey ayib saas iclaamkaas waa ogeysiin dareensiin uma intaa kadib waxaa ku xiga alwasiyatu in laguu dardaarmo wadaadkii muxadidka markuu dhimanayay wuxuu ku yidhi wuxuu yidhi waxaan u dardaarmay axaadiistaydii iyo kutubtaydii hebel abuqilaaba ayaa sameeyey abuqilaaba cbdullah bn zayd jarmi markuu dhimanayay wuxuu yidhi kutubtaydii oo dhan waxaan u dardaarmay iyo marwiyaadkaydii liayuub asakhtiyaani in kaana xayan wailaa faxriquuha buuri ayuub asakhtiyaani hadduu ile ku wareejiya hadduu uusan noolayn oo dhintayna ilan way kala fogaan marka ayade halla gububa cid kale yaan loo dhiibin guba dabka qabadsiiya marka waa alwasiya hadda waxay dhaheen hawshaasi waa la ictimaadi karaa ruuxii muslimka xilliguu dhimanay ee alla ugu dhowaa ee akhraqarka u saraaba hadduu kuu dardaarmay kutubtiisa wuxuu wariyey kuu dardaarmay si fiican baa looga warinoo waa laga dhigi kawijada laga dhigi haddaysan ijaazo cadba ahayn qole waxay dhaheen maya waxaa dhici karta in lagugu dhiibay ammaano iyo xaji dhaxal weeye caruurta wasi baa lagaa dhigay muusaa lahu matiida waxaa tahay wasi farqun bayn alwasiyi wlmuusaa lahuna waad soo marteen kitaab alfiqiyaat marka muran baa ku jira laakiin cinda almuxadisiin wasiyadu lilmaruwiyaat wاlkutub waxay u badan yihiin in la xujaysanayo iskuba khilaaeen siiada lagu warinaya isku khilaaeen uma intaa kadib waxaa ku sii xiga alwijaadatu walxaqu yuqaal wijaadada ka qiimo badan iclaamka iyo wasiyadaba wijaadada ka xoog badan cinda almuxadisiin wasiyada iyo iclaamkaba bal munaawalada qaybo kamida cafwan ijaazada qaybo kamida yay ka xoog badan tahay wijaada wijaadu waa maxay wajadtu bikhai fulaan wadaad aad taqaana fartiisa iyo cilmigiisa iyo shuyuukhdiisa qaabka wuxuu wariyey xadiidkiisi baad aragtay kitaabkiisi baad heshay iga wari kumuusan dhihin idan ma qabtid munaawala ma haysatid idan maxaad dhahaysaa qara'tu fi wajadtu bikhai fulan ibni fulan in badan waxaa isticmaala ibn khusayme iyo ibn mundir iyo mundir kutubtiis waliba ku badan tahay axaadiiu ibn khusayme ka helay khuduuddiisa ku helay buu wariyaa wuxuu wariyaa miduu ku helay eh, bikhai ibni jarir abari marka way ku badanta muadiinta qaarkood inay isticmaalaan wajadtu bikhai fulan bishari laakiin waa inaad khadka garanayso oon artificial iyo taziif iyo falsification umaddaadaan ku aafaynin kitaabkuna aad taqaano wadaadka shuyuukhdiisa aad taqaano aad hubsato hawshu inay tahay xadiidkii iyo kitaabkii fulan ujeedu marka waa sida cinda aljumhuur waa la xujaystaa cinda aljumhuur wadaaddaa diiday waliba qolyaha ciraaqiyiinte mutacanintiinta sankay ku dhufteen intaaso dhan shekh wuxuu kaga soo hadlay qaabkii loo qadan lahaa xadiidkii siiqii lagu warin lahaana waxaa loo siiq uladaa baa loo yaqaanay un ka fiiriya insha allahu tacaala kutubta loogu talagalay khaatima gunaanad iyo gebagabo takdiib اlfarci تكذيب الأصل الفرع لا يسقط المروية لأنه قد يضبط والشيخ ناس فإن ظن الشيخ خلاف ذلك أو شك فأولى بالقبول مثلا لو يقان باب من حدث ونسي عند المحدثين وهي باب من amilo dhowray leedo aad u fara badan fii cilmi usuul usuul xadiid baan ujeedaa waxaa ugu caansan xadiidkii rabiicata ibn abi cabdiraxmaan alra'y suhayl bn abi saalix can abihi saalix can abi hurayra ana rasul sa qadaa biyamiinin wa shaahidin suhayl bn abi saalix wuxuu warin jiray xadiid can abihi abu saalix can abi hurayrata ana rasul qadaa biyamiinin wa shaahid nabigu wuxuu ku xukumay xugum dhaartii ninkii mudacigaha iyo hal makhraati suhayl ibn abi saalix waagi dambe xadiidka wuu halmaamay waagu xifdigiisu fiicna wuxuu u yeedhay xadiidkii wadaad la odhan jiray faqiihayo sheekhu maalik rabicat ra'y loo yaqaan ama rabic bn abdiraxmaan ayuu u yeedhiyey waagi dambe rabiica la fadhiista xadiidkii meel xer u yeedhiyey oo faafiyey suhayl baa la yidhi rabiica xadiidka kaa wariyey markaasuna ma xusuusto laa acrif laa atadakar garan maayo rabiica iyo wuxuu hi sheekhuusu adiga hadda ka hor xadiidka ii yeedhiyo halkaa iigu yeedhiyo saas saas garan mahaya buuri adaa adaa hawshaa garanaya allahu aclam buuri aday kuu taallaa waagi dambe suhayl ibn abi saalex xadidkuu ka maarmi waaye ardaygii buu ka qaatay xadidka arday buu soo socda xadaanii rabiicatu أنii xadaثtuhu can abi abi saalixin can abi hort can rasul buu dhihi jiray <laughs> marka waxaa weeye marka maslada waxaa loo yaqaana baaba man xadaa wanasiya alimaam daara baa kitaab ka qoray kitaabkiisi waa mafquud lama hayo khadiibulbacdaad risaala ka qoray risaaliisi lama taabicin ayib intaan ka warqabo waase dhici karta in la taabico adduunku baryaa saasa looda tii mid yaroo mukhtasaro ah oo kitaabka laga soo gaabiyay oo suyuudi leeyahay yaa la taabacay wa tadkiratu lmu'tasi fii man xadata wanasi loo yaqaan wayna taalla makaatibta marka taas weeye waa laba qaybood ardaygii iyo sheekhiioo iska hor yimid waad ii tabisay iyo kuma tabaynin bay hadda taagan tahay waa labaa loo kala qaadaa in sheekhu ardayga uu ku beni hawsha been buu sheegahaya waxba uma sheegin oo mana warinin jeebkiisa uu yidhaahdo marka ayada ah, xadiidkaasi waa saaqid laa yuxtaju tasqud اriwaayatu wاlmarwiyu waa dhacaya laakiin hadduu ardaygu iqo yahay waxba gaari maayo sheekhu waaio waxbuu anfiyey ardayguna waaio waxbuu sugay ma isdiideen waxaa dhacay oo meesha ka baxay weeye xadiidkii baa malagii galay wadaad adugu waad bad qabtaa ardaygona waad bad qabtaa marka waa takdiib الshaykhi aw اlasli lلriwaaya wajaxduha waxaan leenahay yusqiطu alxadiiث walaa yaqdaxu الraawiya raawiga ma dhaawacaya hadduu yahay iqatan wa cadlan iyo suurada labaadna waa inuu sheekhu yidhahda garan maayo ma xusuusto laa adri markaasoo kale hadduu ardaygu iqo yahay xadidku waa la xujaysanaya lannu sheekhu waa ixtimaal buu la yimid iyo shaki iyo dani buu la yimid danigiisaasi iyo ixtimaalkiisa looga tegi maayo liyaqiini hayrihi yaqiinta ardayga xujada looga tegi labadaas suuray yaa u muhiimsan marka tii buu sheekhu ka hadlaya takdiib اlasli asalka beenintu waa sheekhi asalku takdiib اlasli sheekhu beenintiisu alfarcati ardaygii uu beeniyo laa yusqiطu ma rido almarwiya ma rido لأnnahu qad yubiطu wالshaykhu naasin qaabku sheekhu u dhigay ma aha sida ku taala kutub اlxadiiث oo kutub اlmusطalax sida ku taalla ma aha marka uusan ridaynin waa marka hee uu sheekhu siiqa muxtamala u la yimaado laa adri laa acrifu ma xusuusto garan mahaye ma ogi markuu yidhaahdo weeye markaan marwigu dhacaynin haddii laakiin uu beeniyo inkiro alasl waa ma waa cadamu الriwaayati canhu waana jaxdinayaa marka waa la tuuri sida raajic cinda muxadiin riwaayada ayada laakiin waxaan la qadxinaynin raawiga laa yusqutu marida almarwi iyo alxadiida liannahu maxaa yeele qad yadbitu ardayga inuu qabtaa laga yaaba xadiidka uu qabto wa shaykhuna naasin uu halmaansan yahay ayib fain danna shaykhu shaykhu hadduu maleeyo khilaafa daalika midkaa mid ka duwan ardaygu wuxuu wariyey wax ka duwan hadduu maleeyo aw shaka ama uu ka shakiy inuu wariyey inuusan warinin fa faawlaa asagaa ku mudan bilqabuuli min alwal marka tan dambe ee danniga ah ama ixtimaalka ama shakiga ayaan xadiidka ridaynin adaygana aan dhaawacaynin ta hore ee jaxdiga inkaarka cad ee sariixa ah xadiidka way ridi ardaygana dhaawici mayso hadduu iqa saasaa kutub mustalax ku badan laakiin howlahanka waa hawsha fuqaradii usuuliyiinta wey wuxuu u gudbay masale dhib badanoo ziyaadatu iqa la yidhaahdo ziyaadatu iqana wuxuu ku duleersaday sidii jumhuurusuuliin qaben iyo fuquu ku duray fanigan fanigoodii ma aha ragga iskalahaa baa loo daynaya muhiimaddu waxaa weeye adu inaad ogaato markaad daliil sharciga daliishanayso daliilka waa inuu sugnaado sanadan waxa kaa khusaya kitaab baab alusuul waxaa weeye daliilka aad daliishan eed wax ka dheehan eed axkaam kala bixi waxaa shardi ah in uu sugnaado see ku sugnaan aqoon u yeelaha dee sanadka iyo qaababkiisii iyo hawlihiisa xaggeed ka daraaseen kutub lmustalax u laaba wey ziyaadatu iqa laba qaabood weeye inay tay sanadka khusayso iyo inay khusayso matniga ninka iqada inuu matniga wax ku kordhiyo iyo inuu sanadka wax ku kordhiyo mid walbana masaa'il badan baa ka baxa ziyaadada hadda laga hadlaayo usuuliyin ka hadlaan iyo fuqahana waa maxay waa ziyaadada matniga ah ee lafdiga axkaamta laga dheehanayo midda isnaadiga ayagoo hawlu taallaba ma ah wa ziyaadatu iqati ninka iqada kordhintuu xadiidku ku kordhiyey cala iqaati tuqbalu ziyaadada waa la yeelahayaa xadiidka rag baa wada qaatay raggii alfaad kooban bay sheegeen wadaad kaleo iqa alfaadi wax ku daray taa in la aqbalhayo ayay marka usuuliya iyagu qabaan ilaaqan mar hadduu ninku iqa yahay faqad yakuunu maxaad ku aqbasheen faqad yakuunu waxaa laga yaabaa inuu ahda asagu dabata inuu qabtay maa lam yadbidu waxaysan qabanin raggan kale aan sheeginaya inta yarta sheegay wadaadkan ziyaadada sheegay baa laga yaabaa inuu xifdiyey ilaa idaa kaana inuu yahayba mooyeen man lam yarwiha laa yafilu aw laa yakfilu miluhum can miliha wuxuu leeyahay ziyaadatu iqa mar baan la aqbalayn waa goorma qolyaha aan ziyaadada sheegin hadday yihiin jamaaco ama xufaad asaga ka aqoon badan ama ka badan oy adag tahay ziyaadada inay ka qarsoonto marka ayadaa ninkaas waaan leenahay waad wahmiday waad geftay waad sakatiday ilaa idaa kaana inuu yahayba mooyeen man lam yaruha ninkaan warinin ziyaadada laa yakfulu midaan ka sakatin ama ka ilduufin aan ka ilduufin u yahay milum ayagoo kale can miliha can mili tilka ziyaada aw mase kaanad ay tahay addawaaci waxyaabaha oogu yeedhaya in la xambaaro riwaayada ama ziyaadada mutawafiratun calaa naqliha dawaacidu waa cawaamisha ayb xadii meel mala ah iyo fadhi iyo jumco iyo mimbar ka dhacay ayay riwaayadiina ku wariyeen muxuu ahaayey in kooban wadaadna uu yidhi keligii iyadoo dhammaystiran buu keenay marka wadar iyo waaxid yaa waalan hadda waxaan leenahay wadar waaxidkaa ha la qabto maxaa yeelay hawsha hawl qarsoomaysa ma aha saas darteed waxay kala qaben muxadisiintu inuu majlisku tacadudo iyo inuu tawaxudo fii majlisin waaxidin xadiisu sheekhu mar ku sheegay haddii wadaadihii kalena in sheegaan nin keligiina uu ziyaado ku daro markaasoo kale way ka joogsadaan ilaa iqraa kale ay isticmaalaan muxadisiin marka lasoo gabarkoodu waa laba qowl baa u xoog badan ziyaadة اlxaafid ziyaadaة اlxaafid الضaabit inay maqbuulo tahay waa ra'y اljumhuur baa la yidhaahdaa xaafid ibn xajar baa soo guuriya dahabi baa soo guuriya ibn cabdilbar baa ku soo guuriyey fii muqadimaةi tamhiid can akar ahli xadiiث ziyaadaة اlxaafid الضaabit waa maqbuulaة cinda almuxadisiin buu soo guuriyey jumhuurtooda in iqa bese ma aha iqal bese lama rabo iqo cadli bese lama rabo an yakuuna xaafidan kaiira war riwaaya loo jeedaa ninkaasoo kale marka waa nin haddee jawaan weyn watee waa laga yeeli saasaa loo badanya wadaaddana waxay leeyihiin asalku waa maxay fii xadiii iqa waa in la aqbalo laakiin markay ziyaado tahay qaraa'inu tarjiix baa la isticmaali xukun waaxida la ridi mahaye sixadeeda iyo daciifinteeda iyo xuj iyo ridideedu iyo xujaysigeedu waxay u khudwacaysaa qaraa'inta bal waxaa laga yaabaa nin daciifa ziyaadadii inay ka rajaxaan calaa xaafidin ka rajaxaan muxadiiin marka inaan dhahan ziyadatu iqa waxay u khuduucaysa lilqara'in qara'inu tarjiix iyo in la yidhahdo ziyadatu alxaafid almuktir waa maqbuula labadaa ra'yi ay u badan yihiin rag yar oo mutaakhiriin u badan bacd almutaqadimiin leh ayaa sidanoo kale idlaaqa aynu iskaga soconno aw mase kaanad ay noqotay buui ay tahay addawaaci ay alcawaamil addaaciya ilaa ariwaaya wey mutawafira mid diyaaray ahayd calaa naqliha naqli riwaaya ayib naqli ziyaada cafwan fainahaa ziyaadada ayadaa markaa marduudatun waa la naqahaya maxaa loo naqahaya ziyaadadan ziyaada raggan oo kale ay halmaamaan ma aha leeh hawshan saa u dhacdeed keligaa la dhaqaaday maxay tahay hadday hawl jirto tahay ummaddo dhan baa kula arki lahayd matala haddaad tidhahdo maanta masaajidkii bilaal baa lagu tukado khadiibka asagoo khudbaynhayo suuxay oo dhacayoo ambalaas baa lagu qado waag noo khudbeeyey oo hawsha halkii ka sii waday haddii hal nin uu masaajidka ka soo guuriy dadkii halkaa marahayo maanta maxa ka dhacay nabadda waan soo tukannay wadaadna ula taagan yahay khadiibka maanta waxa ku dhacay ma ogtihiin maxaad leedihin ninka asagaa beenaalaad ku xukumaysaan lanna hawshaasoo kale waa hawl addawaaci mutawafira calaa naqliha wa xikaayatiha can mala'in mxuu aha limala libucdi ikfaaliha hilmaamideedaa fog weeye minhum iyaga xaggooda intaasoo kale ay ka sakatiyaan jamaacada ama ka ilduufaan way fog tahay marka adugu tafsiilka muxadiinta ugu laabto kitaabkan fanigan qaybtan uu ka hadlay kutub badan baa laga qoray kitaabka wadaadka hadda uu leeyahay mucaasiriinta muxuu ahaa taxriir culum alxadiid baa ugu roon taxriir culum alxadiid ayaa ugu roon wixii ku saabsanaa inqitaac iyo itisaal iyo waqfi iyo rafci iyo irsaal lah juz yaroo uu qoray abu camar addaani baa ugu fiican juzء fi bayaani اlmutasili wاlmursali wاlmunqaطici wاlmawsuuli wاlmawquufi ayuu ka alifay waa risaalaad u qiimo badan wadaadkan mashhuur baana sharxay oo mxuu ah bahjaة اlmuntafic buu ku sharxay marka risaaladaha la akhriyo ama taxriir culum اlxadiid oo lama mujalada wax dhaama hadda ma garanayno kutubta hore waa iska xoogo mukhtasarada iskaga badanta wuxuu ihi fain kaana saakitu wadaadka aamuseen ziyaadada sheegeen hadduu yahay adbaa mid ka xifdi badan ka sheegay ama saraxa uba caddeeya midka daabidka ah uu cadeeyo binafyi ziyaada ziyaadada inaysan jirinba calaa wajhin yuqbalu qaab laga qaadan karuna sheego wuxuu yidhi aniyo hebel isku majlis baan xadiidka ku qaadanay sheekh hebelna maalinkaa xadiidkii wixii ka uba dhintayba warkan uu la ordayay hebel xaggee ka keenay waa wajhi yuqbal waa macquul weeye majlisu waa waaxid isku mar wax qaateen waa xaafid iyo daabit wadaadkiina mar dambaba ma yeedhin juuq dambe lagama hayo marka warkan xaggeed ka keenta aw sarax ama wuxuu cadeeyey binafyi ziyaadati ziyaadadii in la takooro meesha laga saaro calaa wejin buuna u anfiye weeye yuqbalu laga qaadan karo tacaarada marka ayada waa iska hor imanayaan ninkana waa muhbit kana waa naafi waa ka bayinatayni tacaaradataa fatasaaqadataa bay yidhaahdaan halkaasay la mareen cinda almuxadiثiin qaraa'in tarjiix bay maraan tasaaqada hawlahan waa weli usuuliyiinta iyo fuqahada weeye mar walbo ziyaadada iyo cadaba ziyaada ay timaado qaraa'inu tarjiix baa loo badan yahay waana sida ay wadaaddo badan ay mareen wadaaddana waxay mareen jumhuur waxaa weeye ziyaadatu alxaafidi waa maqbuulo laba jumhuur baa iska soo horjeeda marka kaan qaadanayno idinka idiinta allah ayib waxaa lagu wadaadda ku jamciyeen xaafidku ka mid yahay in la yidhaahdo alasl waa maxay waa qabuulu ziyaadati alxaafid laakiin fii mawaadici mxuu ahay alkhilaaf waxaa lagu kala bixi qaraa inu tarjiix wadaadana qaabkaasay ku jamciyaan walow rawaaha hadduu wariyo ziyaadadii maratan sheekh baa wariyey wadaadkii baa ziyaadadii mar sheegay wa tarakaha ukhra asaga qudhigiis ma aha nin kale ibnu cuyeyno kale ama maalig oo kale ziyaada mar sheega marna uu ka taga seen dhahaynaa faka fi اlxukm الsaabiq laba riwaaya lamid tahayo xadii ay wadaadana ziyaad ku dareen wadaadana aysan ku darin bay la tootahay sheekh laftigiisa iskhilaaay waxaan leenahay marna waa ziyaadatu iqa markuusan sheegin waxaan leenahay waa nimanka aan ziyaadada sheegin ka qaad weeye faka riwaayatayni min rajulayni min raawiyeyni fi lxukm الsaabiq xukumkii horen soo maray ah in la aqbalayo in la aqbalayo haddaysan markaasi aysan ku imanin labadii qayba uu sheegay ida kaana man lam yarwiha laa yakfulu mil ma suurogelaysaa waxay ku suurogelaysaa qaabkii waagi hore u sheegay iyo hadda qaabku u sheegay baa la firin bay wadaadaha qaarkood leeyihiin ziyaadadan hadda waa ziyaado uu xugum ku xidhan yahay fii maqaami اlixtijaaj buuna hadda kahor ku wey wuuna ka tegey waadan buu haddana sheegayoo ziyaada la yimid ale waagii u baahda in halka lagugu dhagaan maxad u sheegi weyda ziyaadada xugum baaba ku dhisnaaye marka hawshii horun baad marinaysaa ayib walow hayira hadday dooriso icraab albaaqi tacaarada ayb ziyaadu mar sheegay marna wuu ka tegey ama wadaaddaa ziyaado wariyey midna ma warinin idan ninkan wax kordhiye ee la yimid waxaan fiirinaynaa wuxuu la yimid muayr lilasli ba mise ma aha miaal cad way u keeni waayeen wadaadada muxadisiintu walaa alusuuliyuun markay miaal iska taqdiiriya waxay dheheen fi arbaciina shaatan shaatun baa nin ku wariyey nina wuxuu yihi fi arbaciina shaatan nisu shaatin nisu shaatin nisu shaatin marka waa ziyaada muhayira lilciraab markaas waxaan leenahay ta ee shaatan ah oo hal neef baa waajibi iyo tan le nisu shaatin baa waajibi way iska hor yimaadeen tacaarud baa ka dhaxay marka tarjiix waa in la jamc ma suurogelaye tacaaradaa waa isla dhacaayeen walow infarada waaxidu can waaxidin qubila kan waa xadiidka qaraa'ibta xadiidu lfardi inuu asaga hormaryay ahayd inuu asaga hormariya u fiicnayd walow infarada hadduu la keliyoobo waaxidun cadli iqaa la keliyooba can waaxidin imaam kalo wax ka wariyey qubila xadiidka waa la aqbalaya kan isagu muran ma laha haraa'ib sixaax baa adduunka ka buuxda ayib hadduu ninku iqa yahay cadli yahay daabid yahay xaafid yahay tafarudkiisu ama nisbi ha noqdo ama tafarudkii mulaqa ha noqdee waa la aqbalaya cinda almuxadiiin akibaar nuqaad waxay un ka soo reebaan tafarud saduuqi ninka saduuqi ee xasan xadiidka ah lagama yeelo an yatafarada biاlusul ama almuxadiثuun ama اlusuuliyin baan u jeeda waxaa xukuma inuu ninku iqo yahay cadli yahay xaafid daabit kabiir iyo saduuq caadi hawlaha hawl taalla ma aha ayib baabka il baabkoodiba ma walow asnada hadduu mid wax tiiriyo bimacnaa waa xadiidkii wasliyo ayib wa arsalu ayaguna ay irsaaliyaan tan waa nooc min aziyaada waa waa ziyaadaة iqaad oo ku saabsan fi اlisnaad walow asnadaad xadidka hadduu asagu xidhiidhiyo oo sheekhiisa ilaa nabiga uu xidhiidhiyo wa arsaluu wadaado kalena ay iyagu irsaaliyaan tacaarud اlwasli irsaal baa la yidhahdaa aw rafaca asagu waa xadiidka nabigu gaadhsiiyey wawaqafuu saxaabiga iyaguna ku joojiyeen faka ziyaadati iqaad buu la tooya haddaynu soo maraynay howlaha waa howlihii iska usuuliyeen fuqaha wey ama almuxadisuun ayagu waxay isticmaalaan qaraa'inu tarjiix qra'in tarjiix inta badan waxay u badan yihiin hadday irsaal iyo wasli isqabtaan irsaalkay yay ku urursadaan hadday waqfi iyo rafci isqabtaanna nina uu rafciyo xadiidka nina uu waqfiyana waqfiga ayay maraan dariiqa u badan waa sida laakiin fii afraad alaxaadiid fii axaad almawaadiic waxay inta badan wax ku xukumaan qara'in tarjiix waxa laga yaba inay wasliga rajaxaan inay irsaalka rajaxaan laakiin aariiqa alcaama almashhuura waa ma agtooda ila istinaa'aad waxna waa asal waxna waa mustathna min اlusuul asalku waa maxay taqdiim اlirsaal calى اlwasli taqdiim اlwaqfi calى اrafci waxaana taageeraya asalkii lanna alasla waa maxay waa inaan xadiidka nabiga laga warinin oo saxaabiga aan laga warinin ninka isnaadinaya ama rafcinaya waa mukhaalif lilasli marka waxaan leenahay asalka wax naga dhaqaajiya ilaan helo waxaan rajaxaynaa irsaalka oo u dhow cadamkii waqfiga oo u dhow cadamkiis saasay ku socdaan laakiin mararka ay timaado mawaadicda khaaska ah qraan tarjiix baa lagu kala baxaya ama xadfu bacd اlkhabari fajaa maa lam yatacalaq bihi xukma hadda wuxuu u gudbay masaladii loo yaqaana taqdiic mutuun taqdiic xadiiث ikhtisaaru اlxadiiث ayb qur-aanka xataa waa lagu sameeya wadaadaha wax daliisha waa aragteenoo aayad bacdigeed bay soo qaadanayaan dhexday ka qabanayaan kaasaa masalada badda ka hadlaaya ama حذف bacd اlkhabr khabarka barhkii inaad goyso fajaa-izun waa bannaan yahay xadfigaas maa lam yatacalaqa duusan ku xidhnayn bihi bilmaxduufi xukmun sharciyu kii la gooyo haddaan xukum ku xidhnayn bimacnaa ikhtisaarka xadiidka iyo riwaaya bilmacna iyo taqطiicu اlxadiid limunaasabaatin wa asbaab isku baab bay galaan isku meel baa lagaga hadlaa fan mustalax marka la marayo waxaa un rabaa goynta aad waxgoyso xadiidkii horena uusan aafaynin kanna intaad goosatana ayna macno kale aysan la imanin ayib saa darteed wuxuu odhan jiray wadaadkii la odhan jiray muxuu ahaa cabdulahi mubaarak miyuu ahaa kullu man ikhtasara alxadiida faqad akhdaa ilaa eh, kullu xadiida bur wajadnaahu qad akhtaa ilaa ibnu cuyayna nin walbo xadiid gaabsada ama wax ka goosta markaan dabagallo gef baan ku arki jiray buuhi ilaa ibnu cuyayna mooye ibnu cuyayna faqiih muxadid musiibuu ahaa asagaabaan ka wa minhu tacalamnaa buui ikhtisaar alxadiid qaabka xadiidka loo ikhtisaariyo en waxba loogu geysan asagaan ka baranay buuri marka hadda waxay u baahan tahay un kulba waxaad soo goosanayso aayadda laftirkeedu haddaad in yaroo dambe la tagto oo macno kale ay keento musiibo ma aha sheekhu wuxuu yihi waxamlu saxaabiyi marwiyahu calى axadi macnayahi اlmutanaafiyeyn maqbulu ma lam yakun xamlahu calى khilaafi الظaahir masale loo yaqaano wey fi usul tafsir raawi tafsir الraawi limarwiyihi raawigu fasiradu uu fasiro wuxuu wariyey maxaa laga samay baab اlcumuum iyo baab اliطlaaq iyo takhsiiskaan ku gaari doonaa qowl الsaxaabi iyo tafsiirkiisa xadiidka ma khasisi karaa cumuumka ma khasisi karaa misamaya iطlaaqa ma qaydi karaa waa gaari doonaa insha allah hadda laakiin intuu sheekhu sheegan iskaga gaabsano wuxuu uhi wa xamlu saxaabiyi saxaabiga xumbaaraduu ku xambaaray marwiyu ay xadiiahu xadiidkuu warinaya buu ku xambaaray calaa axadi macnayayhi labadii macno mid ka mid ah almutanaafiyeyn iska hor imanayey xadiid ku saabsan xaydka iyo ciddadu xadiid saxaabi uu maalan wariyey markaasuu lafdulqur wuxuu ku xambaaray uhri wuxuu kaloo qurigu noqdaa luqatan noqdaa xayd buu noqdaa labadii macno waa mutanaafiyeyn macnayeenku waa iska miaal saddex macan iyo afar macn intuba waa isku mid labaa loo kala qaadaa macaanidu hadday siman tahay midkood uu arjax yahay oo saxaabigu macaanida saneed midkood uu ku xambaaro xadiidka ama macaanida kale xooga badnayd kii xoog badnaa uu ku xambaaro waa la aqbalaa tafsiirka raawiga ah cinda jumhuuri اlmuxadisiin wاlusuuliyi wاlfuqaha ida stawat اlmacaani oo saxaabigu uu ku xambaaro cala xad اlmacaani waa la aqbalaya hadday kale xoog badanta idaa tarajaxat fii bayniha markaa oo mid uu ku xambaaro raajixa raajixa waa la aqbalaya goormaan la aqbalaynin waa hadduu daahirun daahirka xadiidka khilaafo oo uu ku xambaaro xadiidkii iyo lafdigii iyo uu ku xambaaro adcafa almacaani ama macna marjuux uu ku xambaaro markaasi waxaan leenahay daahirka muctamada tanaafiguna macnayeenkuna waa iska miaal maqbuulun waa la yeelayaa maa lam yakun hadduusan ahayn xamlahu xamla saxaabi calى khilaafi الظaahir maa yahra min اxadiiث macnaha mutabaadarka ee kuu soo degdegaya ee ninka luqada yaqaana xadiidka durba uu ka fahmaayo macno ahna hadduu la aada saxaabigu laga dhagaysan maayo qaacida marka ka dhigaan oy dhahaan alraawi adra bimaruyihi maa lam yukhaalif alظaahira raawiga asagaa kaa yaqaan luqada kaa yaqaan ee ashaahidu yara maa la yara alghaayib asagaa goobjoog ahaa marka alraawi adra bimarwiyihi maa lam yukhaalif alظaahir ayib waxaa kaloo laga soo reebaa hadduu xamligiisu uu yahay xamligii tafsiiriga ama tamiiliga ahaa saaabigu ml xadiidku macaani badan buu qaadan karaa lafdigu macaani badan baa sida mushtarag oo kale wey lafdi mushtaraguu wariyey macaani badan ixtimaala macno ka ku fasiray marka waa maxay waa tafsiirkii loodhan jiray tanawuca loodhan jiray halaga dhigo aan laga dhigin tafsiirkii ahaa taxdiidka ahaa ayaan laga dhigin macnihii taqriibiga laga dhig wadadaa odhanaya inta ku dayna insha allahu tacala allahu aclam